أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni soddonaad soddon sano omreyn yaah shalay labaatan sagaal bay ahayd darsigeeni soddonaad weeye ee kitaabka qadru nnadaa wa ballu sadaa waxaa rajeynayaa e kitaabku inuu xallad yeeshay masaa'il cusub markastoo ardayga kitaabku adkaado kitaabku ardayga wuu careynaya carar buu leeyahy wax hadday iska fudadaan maxay ku tarayaan wax iska fudud sheekh cali wax fudud maxay sheegayaan kitaabka waana iska dhicisa oo la rafata oo rogrogtaa oo fiirisa oo baarbaarta oo kuwa kale la eegtaa markaasuu kitaabku kitaabiya kitaabu loolan kugula jira ku durdurisay kitaabkan asagaaba ahba la soco subax alla keena duruus cusub baanu qaadanaynaa sheikhu raximahullahu wuxuu yidhi wujuubu ta'khiiri lmafcuul mafcuulka in la gadaal la geeyaa inay waajib tahay waqad yajibu waajib ayuu noqdaa taakhiiru lmafcuuli mafcuulka dibdhigidiisu goorma idaa afdaba hadduu keensanayo taqdiimuhu idaa afdaba hadduu keensanayo taqdiimuhu horumarin lasoo hormariyaa ilaa ila lfaacili faacilkii in la sooco idaa kaana waa hadduu yahay faacilku damiiran mudmaran yahay mutasiran xiriira naxwu darabtu zaydan faacilku hadduu damiir yahay laa yajibu an yatasila bilficli waida tasala bilficli kaana waajiban taakhiiru lmafcuul marka waa ku dhacay soo maah mafcuulkiina dabiic ahaan buuba gadaal u tegayaa ilan ficilkaba haddii damiirku faacil yahay haddii faacilku damiir yahay maxaan ku khasbannahay in ficilka lagu dhejiyo soo maah marka darabtu lama dhihi karo daraba zaydun tu daraba zaydun hee tu lama dhihi karo warkabaa ku dhacay soomaa taas marka waa mid waa goorta goorta koowaad maxaa weya mafcuulka gadaa la dhigayo idaa kaana damiiru idaa kaana alfaacilu ku dara casharkay lawad idaa kaana alfaacilu mudmaran muttasilan soo maa bilficli labo waxaa kaloo mafcuulku ay waajib tahay inuu gadaal tago ida iltabasa alfaacilu bilmafcuuli faacilkii hadduu u ekaado mafcuulkii waa la kala garan waaye faacilkii iyo mafcuulkii baa la kala sooci waaye markaasna waa in hee faacilkan la dibdhigaa la horaysiiyaa mafcuulkana ay waajib tahay in la dibdhigo se lama socotaan idin qoryo miyaa taakhiir mafcuul baan ka bilaaba wujuubu taakhiir mafcuul xagga idinkama bilaabama muxuu idiin qorayaa yaa waqad yajibu aydan taakhiirun fi naxwi daraba muusaa ciisaaba ha intaa hore faa'iida u qaata hadde gadaal buu inta kale keenaya idaltabase weeyaan idaltabase waaya intaa waa xog idinku idan wadanay qaata kornuma facuulku gadaal maraa idaa kaana alfaacilu damiiran intaa ma haysaa waatan waa idaaltabasadaasay soo gelaysaa wa ida altabasa hadduu dheeh galo faacilku bilmafcuuli wadalika fii naxwi daraba muusaa ciisa soma haysaan yaah daraba muusaa ciisaa maxaa kugu xiga intaa yaah liintifaa'i dalaalati calaa faaciliyati axadima soo maa xagaag intaa marka waa indheeraado idinku miidan wadan wuxuu leeyahay hoos buu qoray wuxuu leeyahay intaa hore qad saqadat min alcasli kitaabkii aan ka soo guriyay way ka dhacday kuma jirin wa min jamiici nusakhi lmadbuuca nusukhda la daabaca oo kuma jidho marka kay waa kitaab la yaab leh xoogaa fiican buu haystaa xoogaa fahamtiin soo ila soco marka walaalayaa marka wuxuu yidhi taa marka waa xukun goormuu mafcuulku in la dabdhiyaa waajib tahay markuu faacilku damiir mutasil bilficil yahay markii labaad buu idinka idiin qoraya waida iltabasa alfaacilu bilmafcuuli wadalika fii naxwi daraba muusaa ciisa muuse iyo ciise godaalkii iyo kordhigii miyaa kasoo muuqan kara marka maxaa dheehgelaya yaa faacila yaase hee markaasoo kale waxaa waajibah in faacilku hormaro ila xukunka asagaa lahaa hormaridee mafcuulkuna gadaal maro marka liintifaa'i dalaalati tusid ma garanaysa daliil lawaayid la waayehe calaa faaciliyati axadihima midkood inuu faacilyaa ku tusisa wa mafcuuliyati alaakhar ku tusisa mhm. falow wajadta haddaa hesho hase ahaatee waxaad heshay waxyaabaha keeni kara faacilku inuu mafcuul ekaado waxaa ka mid ah yaah inuu yahay haduu eebba ku uron yahay ismu ishaaro uu yahay akrama muusaa haadaa haddaan dhaho akrama muusa haadaa miyaa la kala garanayaa yaah markaas waxaa waajiba faacilkii soo hormaray haduu haada yaana sooakrama haadaa muusaa dheh oo marka haddaan kudh akrama haadaa muusaa keebaa faacil ugu dhaaranaysaa haada sababta maxay tahay iltibaas baa jira mar haddii meesha mugdi yimaadana boosaskii baa la kala xajisanayaa faacilka horuu soo maraya mafcuulku waa ku xigaya markaas waa marka ismu ishaara hadda sheikh wuxuu noo sheegay isimkii maqsuurkaa soo maah waxaa kaloo imaan kartaa hee ismi manquuskii akrama muusaa akhii haddaan dhaho akrama muusaa akhii yaa kala garanaya keebaa faacila mafcuula ilan labadood xarakadu waa u qarsoon tahay markaasna waxaa waajiba in he la hormariya kan faacilka ah oo mafcuulkuna gadaal maro waxaa dhici karta sidaas oo kale alladii isimka mawsuul oo kale akrama alladii qaama akhii oo kale akrama wuxuu karaamiyey alladii qaama kii istaagay akhii buu karaamiyey alladii inay noqoto faacil ku khasbanta maxay ayadaa horaysay inaa akhii lagama sooci kara haddii laisku khalda soo maa wakaa marka hadduu ismufacadu meesha yimaado maqsuur iyo manquus iyo mudaaf ilaa yaa almutakalim iyo haddii kuwaasoo hadday meesha yimaadaan waa in la kala guraa markaa faaciladii laakiinse haddii la helo caddayn tusinaysa labadan kii faacilka ahaa falow wujida haddii la helo qariinatan la helo falow wujidad haddii la helo qariinatun la helo macnawiyatun oo macno ahaan tilmaamaysa ka qowlika ardacati suqraa alkubraa haye ardacad way nuujisay asuqraatiya alkubraa baa nuujisay yaa horta wax nuujin kara labada teenweyn haddahaa ilmo yaraa marka eeg muuqaalka waxaa kama muuqdaan laakiinse macan ahaan baa waxau qaadanaysaa teenweyn markasta ina ahee tan yar wax nuujinays soomaa wa akala wuu cuna alkumathra waa cuntadaase muusaa baa cunay muuse maa la cunaa mise waxaa la cunaa kumathra waa cunta kumathru marka markasta wixii cuntada baa raadsanaysaa cuntada maxay noqonaysaa hadda marka mafcuul marka waa lasoo hormariyey shiikho waa manquuse maqsuur weeyaane maqsuur ha ahaadee hee hee meesha iltibaaskii wuu ka baxay maxaa ka saaray qariina macnaweeya aw lafdiya ama qariinadu waa eray meesha ku jiraan caddeynaya labada kii faacilka ama mafcuulkaha tusaale darabat muusa salmaa darabat muusa muuse waxaa cuudka u shiday salma cuudka u shiday salmayna faacilta maxaa kuu caddaynaya taada taa taaniidka baa kuu cadaynaysa marka muuse waa la hormarin kara isagoo mafcuula warkama ku dhacay wa daraba muusa alcaaqila ciisaa wa daraba waxaa garaacay muusa alcaaqila muusiya caaqilkaha waxaa cuudka u shiday ciisaa ciid cuudka u shiday midingodayani haa alcaaqila baa fiican maxaa hadda mafcuula soo hormariya ayaan hee ka hadlaynin waa fahamtiin soomaaha mafcuul lasoo hormariyaan ka hadlaynin muuse in lasoo hormariyo isagoo mafcuula maxaa keenay tilmaantiisa ayaa xarakadii muujisay warkaa waa ku dhacay soomaa jaaza waxaa bannaan markaa intaasoo dhan taqdiimul mafcuuli baa bannaan calalfaacil laga hormariyo wa banaanta bannaanta canhu waa inta xukunkai caadiha buu qaadanaya liintifaa'i lubsi mugdigii saari la saaray fii daalika laga saaray waclam waxaa ogaataa heedhe annahu waliya shaniya iska fur albaaga fura kamaa laa yajuussaysan u bannaanayn fii mili daraba muusaa ciisa saysan u bannaanayn yaa an yataqadama inuu hormaro ala mafcuula cala faacil uu ka hormaro waxda kadaalika sidaasoo kale laa yajuusu ma bannaana an yataqadama calayhi wacala alficli maxaa hadda la diidanaa horta markaan dhahno daraba muusaa ciisa maxaa la diidanaa faacilka mafcuulka muusaa inuu hee hormaro soomahayn sidaa waxaa la mid ah muuse asagoo awalba khaati laga taagnaa inuu mafcuulka ka hormaro in la diiday in laga sii hormariyo ficilkiina ayaduna waa kasii daran tahay yacni in la yidhahdo muusa daraba ciisa oo muuse mafcuula inaad daraba kasii hormarisid maxaa walala yaabanaa ya waxaa khaati laga taagnaa muusoo aan la garanayn mafaacila mafcuul baa hee in dhexda la soo geliyo soo maah oo lama ogola waxaa kasii culus oo aan la ogolayn hee in ficilkii laga sii hormariyo lama ogola warka mifatan ku hadlay haye waaye laas maa la dhihi karaa muusaa darabat salmaa ma la dhihi karaa yaa haye muusaa darabat salmaa cadeeya low yucda annaasu bidacwaahu la dacaa rijaalun baa idin qabsanaysa haye may mafcuulki aye aye fakara fakara haye yaa xaaya maya baa rabaa wala ogadiinsa lama ogolaa haye yaa haye waa <laughs> ogolnaha anagu annagu waa maxay meesha iltibaas ma jiraa horta markaan aynu darabat muusa salma iltibaaskii meeye iltibaas ma jiraa maya faacilkii meeye salma marka muuse mafcuul waa la hormarin karaa mushkila maleh mafcuulka in la hormariyo haddaysan mushkila jirin waa caadi waatan tusaaluu ku keeni doonaa laakiinse hadda ayadoo iltibaas jira mafcuulka lama hormarin karo kadaalika sidaasoo kale laa yujuus ma bannaana an yataqadama calayhi wacala alficlu ka hormaro lianlaa yutawahama saan laysuu moodsiin annahu inuu yahay mafcuulka la hee mubtadaw inuu yahay wa ana alficlana muxtamirun inuu xambaarayo lidamiirihi ka damiirkiisa wa ana muusaana mafcuulna taasaan loo moodin weeye warkaama ku dhacay markaana daraba muusaa ciisaa ma faacilkii daraba muusaa ciisaa weyn alfaacil muuse soo maahan maxaa yeel maanta iltibaas jiro alwalu huwa alfaacil ciisena waa mafcuul soo maah marka ma dhihi karaa ciisaa daraba muusaa maya maxay iltibaaskii baa jira maxaa jira iltibaaskii baa jira oo ciise maxaa loo qaadanayaa mubtade muusena maxaa loo qaadanayaa mafcuul darabana huwa oo ciise baaraka allahu fiikum wayajuus waxaa ku bannaan fii mili daraba zaydun camran an yataqadama almafcuulu cala alficli mafcuulku inuu ficil kormar bannaan tahay waalfaacilu licadami almaanici min daalika wax diidayaa ma jiraan qaala allahu tacaala fariiqan koox ayuu hada allaahu alla hanuuniya ariiqan hadaa soomaa hadaa allah baa u qarsoon ariiqan fariiqan wey sida caadiga carabiga caadigalaakiinse qur-aanka maa fariiqan waa la hormariyey maxaa iltibaas ma jiro marka qaacida qaada mar hadduusan iltibaas jirin jaa'isun taqdiimu lmafcuuli cala alficli waalfaacil wujuubu taqdiimi lmafcuul mafcuulka in lahorti hadda maxay ahayd mafcuulka in la gadaal lagayaa waajiba tanna mafcuulka in lasoo hormariyo ayaa waajib ah oo faacil ku dambeeyo waqad yakuunu waxaa dhici karta inuu ahdo taqdiimuhu taqdiimulmafcuuli waajiban ka qowlihi tacaala ayamaa tadcuu ayamaa tadcuu taa ku caabudaanba yaa falahu allaa alasmaaulxusna gaaladaa weydiisa nebi maxamedow magacyo badana mid marmar xamaan baa dhahaysaa mar allah baa dhahaysaa heer fara badana ilahay baa ka jawaaba ayamaa kii aad tadcuu ku caabudaanba falahu lasmaa alxusnaa alla muxuu leeya magacyadiisa wanaagsan asagaa iskale allah ku bari oo ku caabud araxmaan ku caabud waka oo ku bari marka ayan fa ayan mafcuulun weeye ayan horta waa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayn alawlu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaahu waana mafcuulun muqadam mafcuul muqadam mansuub calaamatinasifala fi aakhirihi maaduna waa zaa'ida tadcu waa ficil mudaaric ayintaaso mafcuul muqadama iskale weeya maxaa ayan loo soo hormariye mafcuulkaa waxaa loo soo hormariyey mafcuulun litadcu wey muqadamun calayhi wujuuban si waajiba maxaa yeele liannahu shardun waa shardi ayan wa sharduna lahu sadrulkalaam muxuu leeyahay hadalka horaantiisa ayuu leeyahay majzuumun bihee majzuumun bihi tadcuuna majzuumun bihi dayadaa reebtay maxaa dhahaysaa curaab icraab ficlun mudaaricun majzuumun biayan ficlu shardi waxaa ismihi ahaa xadfun nuun xadfu nuun hada tadcuuso ficil mudaarica maaha dacaa mudaaric ka dhig yadcuu wiil la hadal tadcuu tan maxay kaga duwanyihin tadcu waa afcaal hamsaa uu sheegn taanu tadcuun idhi hal wiil anta hee hal wiil baldhe anta tadcuu haye tanna hadda ayamaa tadcuu rag badan baa lala hadlaya tadcuuna way tahay ti horena tadcuu wey maxaa lagu kala garanayaa alif baa ku jidha sidaba afcaalu khamsaha wowdooda alifaa la raacayaa aliftana faariqa weeye waxay kala saartaa alif xanuunsaniyo afcalkamsa kala saaraysa warkaa waa ku dhacay soomaahan aysan kaa lumin faacilu nicma wa bisa si fiican udhegeysnicma iyo bisa waidaa kaana hadduu yahay alficlu ficilku nicma yo bisa yahay wajaba waxaa waajiba fii faacilihi faacilkiisa waxaa ku waajiba an yakuuna isman mucarafan bilalif wallaam horta nicma yo faacilkooda al buu qaataa naxwu nicma alcabdu nicma alcabdu nicma wuu nicmo yeeshay alcabdu adoon baa nicmo yeeshay huwa yani almaqsuusu bilmadxi huwa baa dhahaysaa marka nicma waa ficil maadi jaamid inuu maadi yahay ayaa caddaynaya kolbal cadday inuu maadi yahay bal ku dara haddaan aragne maxaan dhahaysaa nicmat marka nicma lacabdu ficilka nicmaya bi'sa faacilkooda waa saddex midkood weeye imaa inuu al wato waatuu hadda noo sheegay muxuu ku yidhi sheikhu raxima allahu tacaala yaah nicmal cabdu so muusan ku dhihin haa nicma waa ficil maadi jaamid mabni cala alcabdu faacilun marfuuc wacalaamatu rafcihi dama daahira fii aakhirih soo jeedid waay nicma alcabd aw mudaafan limaa fiihi al ama se faacilka nicma al ma wato laakiinse mid al wata baa mudaaf ilayhi u ah oo asagaa mudaafa asagoo alhee ma wato midka asaga mudaafun ilayhi u ah baa muxuu wataa al wata ka qowlihii tacaalaa wala nicma waxaa nicmo yeeshay daaru lmuttaqiina hiya oo jannada abaa ah nicmo yeelata wey wala nicma waxaa nicmo yeeshay daarulmuttaqiina baa nicmo yeelatay oo hiya ah almaqsuusu bilmadxi hiya aljannatu wey wala nicma marka laam laamu tawkiid nicma waa ficil maadi jaamid mibni cala alfatx haye daaru faacilu nicma marfuuc damudaare fi aakhirihi daaru mudaaf maxaa u ogolaaday daaru inay faacil noqoto mudaaf muxuu wataa al intaa wax meesha yaal haye falabisa waxaa baas lahaaday falabisa wuu baas lahaada weye mathwa almutakabiriina kuwa iskibriya makaanu hee hoygooda hiya baa baas lahaatay oo ah hiya baan baas lahaatay hee hiyadaan keenaya maqsuus bilmadxi baa la dhahaa mubtada noqotaa jumladan bisa oo faacilka wadatay khabar u noqoto mushkila male adi waxa laga inay fahamto horta bisa faacilka soo saarto kadib baa wixii cidda lagu ammaanaya ama lagu maagaya hee gadaa laga keenaya mushkila malayo marka bisa waa taqaanaa afaad oo istinaafiye weye labisa laamtaas waxaa dhahaysaa laamu tawkiid bisa waa ficil maadiya jaamida eh. mathuwa maxaa dhahaysaa faacilu faacilu hee faacilu bisa marfuuca laamtu rafcihi damatun muqadara manaca min duraa tacadur li'annahu ismun hee maqsuum mathwa mudaaf aw amase mudmaran faacilka nicma damiir buu noqdaa damiirkaasoo mustatiran qarsoon damiirkaasoo mufasaran lagu fasiro lagu fahfaahiyey binakiratin nakira lagu fahfaahinayo nakiradaasoo bacdahu gadaashiisa timaada nakiradaasoo mansuubatan hee mansuubatindheh kordhigan cala tamyiisan ku kordhigan maxaan soo dhigan hadda nicma intee faacil qaadataa mar faacilkeedu muxuu qaataa al marna faacilkeedu al mawt laakiinse mudaaf ileh maxaa u ah mid al wata midhee hadda labadaa midtoon haddaysan ahayn yaah waxaan leedahay nicma faacilkeedu wuu qarsoon yahay shardi baa u yaal faacilkaa qarsoon waa in uu wataa tamyiis isim ah oo nakira ah oo kordhigan warkaa waa kudhacay soomaa timiis waa iska kordhiganyaha soomaa kordhigan tusaaluu ku siinaya muxuu yidhi bi'sa wuu baas lahaaday huwa isagu lidaalimiina daalimiinta ayuu u baas lahaaday baasku waa fara badan yahan soo maaha badalan xagga bedelka aayadda maxay ahayd waqaal iisoo qabo aayadda ku jidhay suuradda la yidhaahdo kaafi ku jidhay atattakhiduunahu waduriyatahu wliyaa min duuni wahum lakum caduw shaydaan baa laga sheekeynaya shaydaan iyo ehelkiisa miyaa weli awliya ka dhiganaysaan wahum lakum caduw bi'sa lilaalimiina badalan soo maah may tan waa bisa liaalimiina rabaa bisa lilaalimiina badalan maa ashhadtum soguma jirto marka waa ayad tan wey waid qulnaa lilmalaaikati sjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi hayxbiciga afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii ilahay baa dhahaya walxaal hum lakum caduw soo maa bi'sa waxaa baas lahaaday huwa kaa ka dhigateen ma garanaysaa ee ka bedel qaadateen lidaalimiina ayuu u baas lahaaday baasnimadu way fara badan tahay bedelan xagga bedel qaadashada yacnii inaad shaydaan bedel ka dhigateen ayaa hee baas lahaata weye marka bi'isa waxaa baas lahaaday huwa isaga ayaa baas lahaaday bedelan xagga bedel qaadashada lidaalimiina buu baasu lahaaday keeweykaasi ibliisu weyade almaqsuusu bidammi kan dhaleecaynta dusha laga saaraya waa kee ibliisu baa bedel xun u noqday shayaadiintii weeya marka bisa waa ficil maadi jaamis wa faaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu huwa baa dhahaysaa bayna tamyiis bedelan ay bisa huwa ayilbedelu bedelan weeya marka huwadaas oo bedelnimadii sheegaysa ayaa bedelan lagu tamyiisiyey halkaa marka waxaa u jeedaa ardayay nicma inaan faacilkeeda meel kusoo ogaana soo maa <coughs> waida stawfad hadday oofsato nicma faacilahaa haday oofsato aaahiri faacilahaa hadday oofsato addaahira ee muuqday waa keed adaahira addaahira waa keedee waa kii asha wata ama mudaafun limaa fiihi al ahaadee aw ilmudmara aw faacilahaa almudmara wadatay iyo wa tamyiiza yaa jii'a waxaana la imaanayaa bil bilmakhsuusi kan ammaanta lagu gaariyeelayay ama dhaleecaynta hee lagu gaariyeelaya baa la keenayaa makhsuus bilmadax awidammi faqiila markaasa waxaa la dhahayaa nicma arajulu markaan dhaho albaabkanaga xira nicma arajulu albaabka xira nicma arajulu nicma wuu nicmad yeeshay wuu barwaaqooday wuu barwaaqooday arrajulu nin nin ninku baa barwaaqa yeeshay ninka la sheey miyaa garanaysaa zaydun almakhsuusu bilmadxi midka lagu gaaryeeray ammaantu zaydun weeye marka zaydun laba mid baa ka dhigi kartaa shiikhu hal meel buu raaci doonaa wuxuu kudhihi doonaa nicma rajulu zaydun wanicma rajulu zaydun waicraabu zayd mubtada buu kudhihi doonaa lakiinse waxaa dhigi kartaa laba midkoodoo zayd waxaa ka dhigi kartaa mubtade oo jumlada ka horayso nicmaa baa khabar oga noqonaysa ama se bilmadxi baa u keenaysa sida khabar intaa khabar ka dhigto yaa baa almaqsuusu bilmadxi zaydun baa dhahaysaa marka marka laakiin kan shiikhaan iska qaadan nicma uu nicmo yeesha arajulu nin nin baa nicmo yeeshay zaydun almakhsuusu bilmadxi kan lagu gaaryeelaya kheer nimcadu hee zaydun weeye oo zayd laba jeer baa la khasisay laba jeer baa wax lagu gaaryeelay kow markii la yidhi almakhsuusu bilmadxi layidhi soo lama gaaryeelin laba markii la yidhi arajuli arrajulu nin ayaa ma garanaysaa nicmo yeeshay asha nin ku jidha waa ashii istiqraaqul jinsi tilmaamaysa weye soomaan marka rag oo dhan mar baa laga soo khaasiyaa markii zaydun la yidhi haddana marka dambe aa dhahaysa almaqsuusu bilmadxi aa leedahayna mar labaad baad tilmaamaysaa inuu zayd gaar sii yahay marka zayd takhsiis baa soo samaysa nicma waa nicmo yeeshay rajulun nin baa nicmo yeeshay zaydun haa almaqsuusu kan lagu gaaryeelayo bilmadxi lagu gaaryeelayo zaydun weeye markaa micnaysa soomaali ahaanta intaasaa keenaysaa waa fahamta soomaa wa nicma waa nicmo yeeshay huwa isagu baa keenaysaa ilaa hadda wax alwata meesha ma joogaan wax idaafaan miyaa joogta yaa marxaa ku khasbantaa markaa faacilkan huwa nicma wuu nicmo yeeshay huwa isagu rajulan nin ahaan buu nicmo yeeshay haye yaa cidda lagu gaar yeelo waa kee zaydun almakhsuusu bilmadxi kan ammaanta lagu gaar yeela hee zaydun weeye marka zayduntaas waa mubtada dhahaysaa marfuuc waljumlatu min nicma wa faacilahaana fii maxali rafci khabar bay noqonaysaa wraabu zayd mubtada wey waljumlatu qablahuna khabar weeyaan waraabidu xiriirka baynahumaa ka dhexeeyaana alcumuumu soo ma jeedid istiqraaq wataan ku lahaa kuma dhihin istiqraaq alcumuumu waa caamnimada alladii caamnimadaaso fil alif walaam ku jira macnuhu waxa weeye al al rajulu soal kuma jidho ashaas laysad al litacriif al macrifaa ma maxay taha marka waa al tashmalu jamiica arijaal rabaa ku dhacay soomaan yaah waa istiqraaqiya marka asha istiqraaqiyada alaysa zaydun min min arijaal yah marka markaan kuleeyahy sida laba jeer baa la tilmaamay markii layidhi nicma waa nicmad yeeshay alrajulu nin baa nicmo yeeshay sida miyuusan ku jirin yaa wuu ku jiraa koow markii ayr haddana zaydun baa nicmo yeeshay asna haddana maxaa sameeyey khasasta soo maahan marka laba jeer baa zayd tilmaamay marna inaan gaar u sheegayo zaydun idhi marna inuu ragga hee ku dhex jiro warkama ku dhaca horta taqdiimu almaqsuus ta'khiiru xadfihi maqsuuska zeed ah in la hormarin karo iyo in la dibdhigo iyo in la tuuri karo intaasu ka hadlaya walaa yajuusu ma bannaana bilijmaaci kuma bannaana sideedaba ijmaaca nuxaada kuma bannaana yaa an yataqadama almaqsuusu kii la gaar yeelayayo ammaanta amaan lagu gaar yeelaya ii sheeg dhaleeceynta cala alfaacili faacilkii inuu ka hormara hee ma bannaana falaa yuqaalu la dhihi mayo markaa haye nicma zaydun arrajulu ayna alfaacil horta mey faacilki arrajulu soo maa maxaa ku jira waa faacil al buu wataa soo maa nicma oo ficilkiya arrajul oo faacilkiya kii maqsuus bilmadxiga mubtadaha ku sheegayna ma dhexgeli kara dee sababta mid qaana dee jumlohee jumlo ayad asaga khabar u ah miyuu dhexgelikaya yaa maa khabarkii mee jumladaa ficligahaa miyu marka meeluu khabar ka yaha ma dhexgelayaa wuxuu meeluu meel khabar u ah hadduu dhexgala ka warama waa hawl adag wey lama ogolo baa marka walaa calad taas waa tii hee muuqday soo ma ahan tii faacilkuusa muuqan ka waran waxaana tiri hee faacilka kama hormari karo oo faacilkii magaranaysa ficilku ma dhexayn karo faacilkuna waa damiir waa qarsoon yahay faacilka waxbaa matelaya waatan walaa cala tamyiisi tamyiiskiina hee kama hormari karo idan tamyiisku muxuu faahfaahinayaa faacil qarsoon markaabaa ku dhacay soo maa waaya tusaale dhihi maysa markaa nicma zaydun rajulan ma dhihi kartid faacilkii meeye huwa oo nicmu la socda laakiinse maadaama huwa oo faaciluusan soo muuqan karin wixii huwa fahfaahinayay zeed ka hormarin macnuhu waa intaa keliya warka waa ku dhacay soomaan waaya marka soo uruuri warka faacilkii ama wixii faacil faahfaahinayay zeed looma dhexaysiin karo asaga iyo ficilka warkaa ku dhacay soomaa maxaa bannaanse wayajuus waxaa bannaan bilijmaac waxaa ku bannaan an yataqadama cala alficli waalfaacil ficilka iyo faacilkaba inuu ka hormaro dee shaqa mumsada sooma waxaas inuu ka hormaraa bannaan eh, waayahay meeday oo fa taquulu waxaa dhahaysaa markaa maxaan dhahayaa zaydun ninka zayd la yidhaahdo nicma wuu nicmo yeeshay alrajulu nin buu u nicmo yeeshay waaya way bannaantaha markaa sida mutadaweysnamka khabar bina soo noqonaysaa markaa wayjuus waxa kaloo bannaan <coughs> wayajuusu waxaa kaloo bannaan hee an taxdifahu inaad tuurto bay bannaan tahay zeedka inaad naga tuurtoba oona hawlaya oo aad tiraahdo keliya hee nicmo rajul goormo laakiinse idaa dalla waa hadduu ku tusinayo calayhi kaa daliilun daliil wa haddii aad fahmi karta meesha goorma ayaa makhsuuska la iska dayn karaa wa hadii aad garanayso de haddii aan la garanayn waa in la sheegaa yacni warhabaa ku dhacay soo tusaale qaala allahu tacala wuxuu yidhi anagu wajadnaahu waanu helnay saabiran baanu helnay wajadnaahu waa ficil laba mafcuul bay qaadata mafcuulkeeda kuwaad huuda kii labaadna saabiran inuu nicma wuu nicmad yeeshay alcabdu adoon ahaan buu nicmo yeeshay haye meeyide ayad iyo ka sheekeynaysa iyo ka sheekeynaysa nebiyullaahi hee ayuub bay ka sheekanaysa soomaahan yaah nicma alcabdu inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab waa ayuub baa laga sheekeynay marka siyaaqaya habka ayadda u socoto ayaa waxaa ka fahmaysaa cidda laga sheekeynayo nimcada iyo magaranaysaa sabirnimada lagu akhrinayo inuu yahay hee ayuub soomaan markaa inaan leeyahay nicma alcabdu inahu nicma hee inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu ayuub in la dhahay uma baahana yacni maxaa yeelay yucrafu lmaqsuus waa la yaqaan xagee laga yaqaanaa min siyaaqi alaaya aayadda habka usoo socotay iyo cidda qisada laga sheekeynayay ayaa sheegaysa cidda hee cidda hee maxamed maxamed cidda ha cidda la ammaanayo ha soo jeens marka maxaan leenahay nicma waa nicmo yeesha alcabdu adoon ahaan buu nicmo yeesha ayuubu almaqsuusu kan lagu gaaryeelaya bilmadxi waa kee ayuubu weeye inahu ayuub awaabun wey allaahu akbar ay huwa oo ayuub ah weeyaan markaa ayadoo markaas marka ma garanaysaa oo kaas weeyaan naaibulfaacil baabu naaibulfaacil yuxdafu lfaacilu fayanuubu canhu fi axkaamihi kuliha mafcuulu bihi fain lam yujda fiiha fama اhtasa watasarafa min darfin aw majruurin aw masterin wayudama aw lficli muطlaqan wayushaariku haani naxwu tucullima wathaaliثu naxw unطuliqa wayuftacu maa qabla aakhiri fi lmudaaric yuksaru fi lmaadi kaduriba wayudrabu walaka fi naxwi qaala wabaaca alkasru mukhlasan mushaman daman wadamu mukhlasan yajuusu waxaa ku banaan faacil baan soo dhammayna khallasna faacil iyo axkaamtiis meel baan soo saarnay maxaa horta faacilna soo marna faacil hortiisna maxaan soo marnay mubtadaan soo dhammayn soo ma ahayn mubtada ku jiray nawaasikhdiis yajuusu waxaa bannaan xadfulfaacili faacilka in la tuuro way bannaan tahay imaa liljahli bihi inaan la aqoon dartii in looga tago aw liqaradin lafdiyin ama eray dartii qarad lafdi wax laga wadaa qurxin darteed in loo tuuro faacilkii erayga jumladaa la qurxinaya saasuu u tagay meesha ha erey jumlada meesha taalla ayaa ayaan ku habboonayn faacilka in la sheego lafdi ahaan iyo qurxin jumlada la qurxinay macna ahaan maa qurxin jumlada la qurxin darteed aw amase la macnawiyin macnawi ahaan oo waa la iska yaqaanaa fal ka qawlika suuriqa almataac baa la xaday waruuyi can rasuulilah sal slam waxaa laga wariyay asagoo dhahaya in lam yuclam isaariqu haddaan la aqoon iyo waraawi soo tabiyey haddaan la aqoon yuclam asaariqu soo ma jeedid aanina asajcatu wey sajci waxaa la dhaha tawaafuqu lfaasilatain fi lxarfi alakhiir erayadu inay islahaadaan yaah erayadu hee inay islahaadaan oo amara ku dhammaadaan iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun hee mustahir wakadabuu watabacuu ahwaa'ahum wakullu hee maxaa dambeeya sajci baa loo yaqaan marka sajciguna waxa weeye muxasanaad lafdiya buu ku jiraa yacni jumlada qurxin jumladeed waay qurxin hee jumladeed waay macna ahaan yani maaha xagga macnaha saameyn ma laha ka qowlihim weeye man daabadkii ee wanaagsanaato sariiratuhu hee waxay sirtiisu ay hagaagsanaato sariirtiisa maha sariiratuhu waxyaabaha u qorsoon qofkay wanaagsan yihiin xumidat waa la mahadiyaa siiratuhu siiradiisa iyo dhaqankiisa iyo muuqaalkiisa baa la mahadiyaa wey haye falawqii fa innahu warya sha'niya lawqiila haddii la dhihi lahaa intii faacilka la sheego xamida annaasu dadku waxay mahadiyaan siiratahu maxaa xumaan lahaa habka jumladdu u socto dee miyaysan ahayn mandaaba sariiratahu xumidad siiratahu haye mandaaba sariiratahu xamida annaasu siiratahu waa jabta baasha hadal caadiya way taha waa saxantaha laakiinse habka iyo qurxinta jumladda laga rabay hee baa meesha ka baxay wahaaliu qowlihi tacaalaa weeye yaa ayuha aladiina warhooy kuwa aamanuu rumeeyeenow idaa qiila lakum markii laidin kudho tafasaxuu fi lmajaalisi war majaalisa fasaxiyo balbalaariya fafsaxuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalis soo maa qiila lakum markii laydiin dhaho macno wey yacnii cidda dhahaysaa muhim ma aha waa fahamt cidda dhahaysa muhim ma aha maha la sheega miyaan la sheegin muhim ma ah muhim maxaa waxay dhahayso waa fahamta soomaan marka waa qarad macnowi yacnii ciddan faacilka in la sheegaayo macna ahaan waxba soo kordhin mayso wey markii wax la sheegaya waa in wax kuu soo kordhiyaan idaa qaala lakum saaxibukum saaiibkan adduunyada saxiib muxuu ii sheegada haddaan saaxiib dhahay waxaa muhima xogta ii muhima marka waa qarad macnawi yaa fafsaxuu yafsax illaahu lakum wayaa qiila lakum inshusu fanshusu mhm. wain muddat ilydi ila zaadi lam akuun biacjalihim id ashjacu lqowmi acjal <laughs> waa dhigateen kan wain muddat haddii la taago alaydi gacmaha haddii loo taago maxaa naga gala cidda taagaysa maxay noo saadinaysaa haddii laguu sheego waa in madda geelle haduu taago alaydi maxaad sheegaysaa geel muxuu noo taraa waxba nooma tirin soo maaha marka qarad yani macna ahaan beyse waxba soo kordhineen wey ila zaadi sahaydii iyo cuntadii haddii gacanta loo taago lam akun anigu ma ahi biacjalin midka ugu degdegdegsiyabadankorkaasaa laga qaadaya hilibkii bal ku degta ajshacu qawmi midka dadka ugu hunguri badan ayaa acjala ugu degdeg badan weeya faxudifa alfaacilu baa la tur kullihi liannahu maxaa yeelay fiiri lam yatacallaq qaradun bidikrihi lam yatacallaq kuma xirna qaradun wax ujeeda oo faa'iidaa kuma xirna bidikrihi in la xuso warkamaa ku dhaca yaah warkaas waay maa yuqaamu maqaama alfaacili bacda xadfi ku darnaa yaah aan dhameeyo insha allah isku da aan dhawey faacilkii baa la tuuray yaa boosii faacilka imaanaya de waatan waxaytu halka xudifa la tuura faacilulficil la tuuro fa innaka adigu tuqimu waxaa keenaysaa maqaamahu booskiisa almafcuula bihi baa keenaysaa wa tucdiihi waxaa siinaysaa axkaamahu waa siinaysaa almadkuurata la xusay fii baabii lagu xusay fa tusayirhu waxaa ka dhigaysaa marfuucan baa ka dhigaysaa bacda an kaana goor u ahaa kadib mansuuban u ahaa wa cumdatan baa ka dhigaysaa bacda an kaana goor u ahaa kadib fadlatan dheeraad wa waajiban baa ka dhigaysa wawaajibu ta'khiiri mid waajibu yahay in la dibdhigaa ka dhigaysaa wawaajibu ta'khiiri can alficli ficilka inuu kadib dhuco ayaa waajib noqonaysa bacda an kaana gooru aha kadib jaa'isa taqdiima calayhi soo maah wayu'anatu waa dhidig baa laga dhigayaa lahu isaga alficlu baa dhidig laga dhigayaa in kaana mu'anatan hadduu yaawey taquul waxaa dhahaysaa fii daraba zaydun camran duriba camrun wa fii daraba zaydun hindana duribat hindun fa in lam yakun fi lkalaami warka haddaanaysan ku dhijirin mafcuulun bihi baan ku jirin soomaan naaba waxaa booskii buuxinaya adarfu waa buuxinaya awiljaanujru waa buuxinaya awilmasdaru waa buuxinaya hadba kii soo hormara weeye kuwan ma kala horeeyaan amaa mafcuul hadduu joogo mafcuul baa uga horeeya taquul waxaasiira waa la socda farsakhun farsakh baa la socday wasiima waa la soomay ramadaanramadaan baa la soomay farsakh waa naa'ibulfaacil ramadaan waa naa'ibulfaacil wamura waa la soo maray bizaydin zayd baa la soo maray kaa'inun oo faacila ku jidha wajulusa waa la fadhiisa juluusulamiiri juluusna waa naa'ibulfaacil waa mase tan ugu dambaysa zaydna waa bizaydna waa jaalmajruulfaacil noqday naa'ibulfaacil noqday ramadaanna waa master waa darfmakaan hee noqday farsakna waa ramadaan waa darfu zamaanah farsakna waa makaan suma jeedid shuruudu niyaabati darfi walmaster inta kala garanaya darafka iyo masdarku markay noqonayaan hee naa'ib shuruud bay leeyihin kow walaa yajuusu ma bannaana niyaabatu darfi walmasder ilaa bialaaati shuruud saddex shardi markay buuxiyaan bayna alfaacil noqdaan kow axaduhaa an yakuuna mukhtasan horta mukhtas waa inuu yahy waa in la khasisay waa in la gaar yeelay darafkan ama jaar majruurkan wax iska furan lama baahna tusaale falaa yajuusu ma bannaana duliba darbun duriba waa la garaaca darbun darbun marna naaulfacal noqonayso walaa siima zamanun zaman baa la soomay naaulfacal noqonayso walaa hee uctukifa makaanun makaan baa la fadhiisay naaulfacl noqon mayso ah, ok maxaa naaulfacl noqonaya marka licadami ikhtisaasihaa intaa mid toona mukhtas ma aha yani mukhtas waxaa laga wadaa tilmaan laguma darin faahfaahisa warkaama ku dhacay waay tusaale hadday fainquulta haddaad tidhaahdo duriba waa la garaacay darbun shadiid garaacid adag baa la garaacay darbidii mee la faahfaahiyey mukhtas ma tahay mukhtasun bis sifa mukhtasun hee tilmaan bay ku qaar noqotay soo maaha way bannaan tahay wasiima waa la soomay zamanun tawiilun baa la soomay haye maxaa lagu qaar yeelay biawiil wactukifa waa la ictikaafay makaanun meel xasanun jaaza way bannaantaha markaa sabab lixusuul likhtisaasi bilwasfi tilmaan baa hee lagu gaaryeelay weeyaan taa marka waa midaas okay siima ramadaano hadde ramadaan waa u jeedaaye ramadaan tilmaantii meeday yaa asagaa de darafka asagaa maxaa loo qaybin jiray darfu zamaanka mubhamiyo mukhtas kii mukhtaskaha asagoo mukhtas asagu dee shahrun iyo caamun iyo ramadaanu iyo iyagoo mukhtas kan la diidaya waa ka inuu naailfaacil noqdo kii mubhamka ahaa ilaa lagu daro wax gaar yeela lafsigiisa warkaama ku dhaca an yakuuna waa inuu yahay mutasarifan waa inuu yahay laa mulaasiman linasbi cala adarfiya aw almasderiya shaygan naalfaacilka noqonaya waa inuu mutasarif yahy mutasarif waxaa laga wadaa maa ya'tii darfan wagayra darfin wax darafna noqda haye darafna aan noqon hadda yom oo kale yom sofaal noqon karto so noqon karto haadaa yawmun yom maxaa wey khabar haa biyawmin xarfujaraf eh, biyawmin ismu majruurin bilhee bilba haye sumtu yawman maxaa wey sumtu yawman waa daraf marka yawman mutasarif weeyaan maxay mutasarif noqotay yacni mar waxaan takuunu taaratan darfan wa taaratan hayra darfin marna darf bay noqotaayoo mafcuulu fiihi bay noqotaa marna darf ma noqota mar faacil bay noqotaa mar mafcuul mar waxay noqotaa majruur mar waxay noqotaa warkaa warkaa ma ku dhacay mar khabar bay noqotaa marka musarifkaasuu ka wadaa wuxuu diidayaa wax weligeed daraf iska ah idaa oo kale idaa darfun weligee darf a ayadoo aan miya aragta yaa markaa ma noqon karto naayulfaacil ma noqon karto haye an yakuuna naay waaya an yakuuna laa mulaaziman linasu calaa darfi almasdariya masdariyan muxuu ka wadaa dee kelmad weligeeda masder keliya aan ahaanayn hadda subxaana weligeeda tusaaluu keeni doonaa falaa yajuusu ma bannaana subxaanullah subxaanullah ma bannaana yusabaxu subxaanu in la dhaho ma bannaana bidammi sabab calaa an yakuuna inay taha darteed naa'iban manaaba faacilin ficluhu lmuqadaru calaa ana taqdiirahu yusabaxu subxaanu in la dhaho ma bannaana buu ku yidhi walaa yujaa'u lama dhihi karo buu yidhi oo bannaana yujaa'u waa la yimi idaa jaa'a zaydun idaadaasana alfaacil laga dhigo ma bannaana calaa ana idaa inay taha naayowta can alfaacil liannahumaa laa yatasarafaan midna masdarnimo kama tagto midna hee oo subxaanahu ficul mulaq ficul mulaq muxuu noqdaadee waa masdar soo idaana waa darf lima yustaqbal min azamaan marka yusaba eeg subxaan maa ku cilaabi jirne ya maxaa ku subxaan ciraab galay mafcuul mulaq haa mafcuulun mulaqun lificli maxduufin yusabaxu yusabbixu warkaa waa ku dhacay soomaan marka yusabbixu subxaana wey macnuhu warkaama ku dhacay <coughs> marka intaad tiraahdo yusabaxu subxaanu ha dhihin buu ku yidhi maxaa yusabaxu subxaan weligeedba waa masder kama tagto masdernimada warkaabaa ku dhacay soomaa waqti miyaa dhacay baarak allahu fiik hada bilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin